sharafci heeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraco sayid sharciheedahooyaga aslaamulahi calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu kulanti waxana wanagsan dhegeystayaal idinkiinba meelo joogtaan soo badan oo maqlaysaan soo dhawaataan barnaamijka kulanka keyane wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikh ku aaseysantahay shanta bisha disembar sannada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaanna waxaa qayb ka ah wasiirka arrimaha gudaha u k oo la filaya in ruwanda ay kala seexdaan heshiis ku aadan arrimaha dadka magangelidoonka ah oo horey u laashay maxkamadda sare ee waddankaasi u k waxaad kaloo dhegeysan doontaan xaalad adag oo ka jirta khaza oo wajahaysa xaaladii ugu adkaa muddooyinkan kadib markii ay dib u bilaabeen ciidamada yuhuudda duqeymaha aan loo meeldeyn ay dadka rayidka ku xasuuqayaan waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan waa maxay sababaha keenay in xisbiga talada dalka aya hindiya ay ku guulaystaan inta badan loolankii loogu jiray kuraasta golayaasha kala duwan ee dowladda waaad dhegaysan doontaan saykloon oo saameysay qeybo ka mid a ah dalalka qaaradda aasiya gaaraan dalka hindiya oo dad ay ku dhinteen qodobadaasi kuun ugu soo kordho xubnihii joogtada ah ayaad maqli doontaan iyo warbixino gudaha iyo dibadda ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyana cusboona gidlaaxiiniyow qadab oga uu isku taagiyo wuxuu helay lixad weynmar labaad cusboona gidlaaxiiniyow qadab mar labaad cusubna laaxiniyu qadaaga uu isku taageyo wuxuu helay dhaxaad weyn haddiiu lugo'ay beri libgudosayagu haddii u lugo'ay beri libgudoosay rasuul wuxuu lagac ka siiya laafyaha xaragada haddii uu lugohay berlib gudoonsaya rasuul wuxuu lagac ka siiyaa laafyaha xaragada wakaa inoo lulay raacii horeeto wuxuu yidhi la daabsada dhaskii kalgacalada daylaya farax catuulaama ubaxiyuno sidaylaya farax aynagoo lifaadoon aan laba lisneeho alaba lisneeho aan laba lisneho kalaaliyeen intu liicayo imikula laba shiday soceli laftiisii imikula laba shiday alabtariyo liila sodhaa libaaxii soceli larkiisii imikula laba shiday gacan ka siiya lafya xabadana wakaa inoolulay ah, laacii horeeto wuxuu yidhi ladaabsada askii kalgacalada heystii labalisa eed maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabduqaadir macalin juba eerada heystan waxaa iskale maxamed jaamac kay taariikhdan qabtay sanku waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya hadal sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn eegaa hore barnaamijkii kulanka aan gudagana dhegeystayaal aynu ku bilownee eh, kulan ay soo qaabiyeen wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta waxaa markaa looga hadlayay arrimo ku aadan sidii dadka soomaaliyeed gurmad loo gaarsiin lahaa iska caabin dadku ay u sameyn lahaayeen musiibooyinka dabiiciga ah ee haatan taagan ee ka dhashay isbeddelka cimilada iyo roobabka deerta nino wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan beenabeene waxa uu tilmaamay in isbeddelka cimiladu dalal badan oo soomaaliya ay ka mid tahay ay ku keeneen xaalada aan laga sheekeyn karin oo halis badan wuxuuna tilmaamay in kumanaan kun oo ruux oo dadka soomaaliyeed kamid ay la daala dhacayaan saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada kuwaas uu tilmaamay in marna ay ku keenaan dalalka afrika gaar ahaan soomaaliya abaaro marna ay ku keenaan eh, marka la eego arrimo kale oo ay ka mid yihiin daadadka iyo fatahadaha webiyadu ay sameeyaan wuxuu sheegay in dalku haatan ku jiro xaalad halis ah ee eh, loogana baahan yahay hay-adaha qaramada midoobey ee soomaaliya taageereen inay sii labajibaaraan taageerada ay soomaaliya siiyaan wadashaqeynta hay-adaha dowladuna ay noqoto mid markaa efectifa ah ama shaqaysa si gurmad deg dega loo gaarsiiyo dadka ay dhibaatadu gaadhay waa kan wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan beene oo arrimo badan ka hadlay soomaaliya waxay wajahaysaa sidaad ogtihiin dhibaatooyin aad u tiro badan oo aafooyinkii daadadka aafooyinkii abaaraha iyo waxyaabaha hadda socda ee abaartii aa ogeydeen markaan hadda imaanaynay iyo sanadkii sanadihii ugu horreeyey mar kastaba soo noqnoqonayay oo aad iyo aadka u badan hadda waxaan ku dhex jirnaa falads oo aan la cabiri karin saameynta iyo dhibaatada ay u geysteen dadka soomaaliyeed oo aad ogtihiin markii horeenta hal meel markii mushkilo ka dhacday way sahlaneed in loo gurmado laakiin sida baaxadda leh ay u saamaysay dhulkii soomaaliyeed xooggooda esbeshali from jubbaland kasoo bilaabo south west ilaa iyo hirshabeelle magaalooyin dhan oo gebi ahaan biyo ay ciribtireen ama ay qariyeen dadkii oo soo qaxay anigu waxaan ku jiray wafdigii raacay ra-iisul wasaare xamsa oo la joogay degaanadan jubbaland waxaan la kulannay oo aan la fariisannay oo aan soo booqannay oon qaarkood meelihii aan tegi karno ku soo aragnay dad aad iyo aad u tiro badan oo guryahooda inay ka soo qaxeen dharna soo qaadanin alaabna soo qaadanin ayaga oo cad qof kastaba inta uu wato oo bis uu ka soo baxay oo u baahan cunno oo u baahan dhar oo u baahan wax kastoo ibni aadamku u baahan yihiin maadaama ay ayagoon diyaarsaneen ay ka soo qaxeen ee gurigoodii iyo degaankoodii ay ka soo qaxeen waxaan aragnay dad ceelashii biyaha ay ka cabi lahaayeen oo dhan ay biyo qariyeen oo waxa biyayaa la arkaysiin ay biyo maxaa dhacay biyaha aan nadiifka ahayn dartood waxaan aragnay dad daadadka ay wadaanoo meyd ah oo ka imaaday meelihii biyaha sida aafadale ay u gaareen oo aan la garanaynin khaasatan meelahay ka soo baxeen oo in la duugo oo qofkii familkii oo ka yimid aan la aqoonin waxaan markhaati u ahaynoon joognay dad saddex boqoloo famili laba boqoloo famili oo meel ku go'doosan ka soo bixi waayey noqotay in dooman lagu soo daadgureeyo markaasaa doomankii lagu soo daadguraynayey dadkii waday ayaa waxay ku qalmeen maadaama meel aysan eh, maxaan ku dhahaa eh, doomaha loogu tirogelin ay ku soconayaan duruufta iyo climate changiga soomaaliya ay keentay eh, ay sababtay ama efektiga iyo daamijka wax la cabiri kara maaha sidoo kaleenta south westna waa ka aragteen britishka iyo waxyaabaha burburay hirshabeelle hiiraan buulo burta magaalo oo dhan oo aan weligeed biyo soo geli jirin boqolkiiba sagaashan magaaladaas ayadana biyo ayaa aafeeyey dadka sidaasoo kale uusoo wada qaxeen shan ceel ayaa ku yaal degmada buulo burta afar ceel ka mid ah biyahaasaa aabbuux dhaafiyey hal ceelna waxay u jireen ilaa iyo lix boqol toddoba boqoloo mitir meel u jirto waa hal ceel bisaa u haray soo marka duruufta ay aafooyinkaas ay sababeen waa arki kartiin inta ay laegta sida crisiskaas loogu risboondi garayn kara marka iyo dadkaas sida loo caawin kara si ay ugu adkaystaan waxa ay ku dhex jiraan waxay u baahan tahay coordination xooggan ee dowladda soomaaliya hay-adaheeda kala duwan iyo waxay u baahan tahay dadka inala shaqaynaya bartaneriska ah ee mar kasta na garab taagan dowladda inay ka caawiyaan arrimahan marna humanitarianka iyo degdega ah marna arrimaha developmentiga oo dalka uu socdo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka baartimliska ah ee saaxiibadeenna soomaaliya mar kasto deg emergency ha noqoto ama ha noqoto arrimaha developmentary trajectoryga laga shaqaynayo garab istaagga ay dadka soomaaliyeed u suubiyaan aad iyo aadaan idinka mahad celinaya waan ognahay annagoo jecel inaan arrimaha horumarka ka shaqayno baan haddana mar kasta waxaan dib ugu noqonaynaa aafada iyo arrimahan ay sababayso dowladda soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamse waxaa ka go'an in laga guuro humanitarianka oo loo guuro arrimaha developmentiga si dhaqaalaha dalka aad gelinaysaan ee arrimaha weliba tax bayris money dad kaleenta canshuurtii laga qaaday ah in meel fiican oo wax ka soo noqonayan oo maalgashi u ah long term u ah inay ka soo noqdaan in la maalgeliyaan aad iyo aad u rabnaa laakiin weli waxaan waxaa la maanaydgelin la'yahay duruufaha ay abuurayaan waxaa la dhaha climate change oo ah arrimo emergensiska humanitarianka dadka in si uu nolosha loola gaaro si loo badbaadiyo soo fursaddii aan rabnay in dhaqaalo badan lagu bixiyo arrimaha horumarka si isku filnaansho resiliency mustaqbal fog ee looga shaqayn lahay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo celiyo wolbank oo dhaqaalo aad iyo aad u xoog badan arrimaha horumarka geliyey mashruucu ugu weyn oo hadda barnaamijkan qayb ka ah hoggaankiisa ee somali crisis recovery project oo aad ogtihiin wax badan wuxuu ka abuuray meelihii webiyada ay ka maxaan ku dhahaa kasoo ka soo ka aafeeyeen hirshabeelle jowhar ilaa iyo baardheer iyo maxaan ku dhahaa mashaariicdii lagu bankriska lagu suubinaya oo dhan iyo waxyaabaha crisis responseski maxaan ku dhahaa lagu xalinaya ama caafimaad ha noqoto ama waxbarasha noqoto ama dadka aafada noqoto mashruucaas iyo lacagta lagu bixiyey iyo sidoo kale mashaariicda kaleo resiliency lagu bixiyey ee biyaha sida barwaaqo biyoole maxaan ku dhahaa mashaariicda tirada badna oo ayagan intaasoo dhan lagu bixiyey waxay kaalin weyn ka qaateen interventionistaas dadka soomaaliyeed ee dhibaatada aafiisay inay ku kabtaan ay ku noolaadaan oo caawintii loogu tiragalay ay ku bixiso bil iyo laba bil ka hor waxaan soo saarnay riboodkii ku saabsanaa poverty analysis riboodkii waa ogtihiin oo aad u analyse gareynayay somalia integrated household budget surveygii oo asagana de muddo badan laga soo shaqaynayo sanadkan horaantiisii laanjigaraynay boverty eh, levelka ama saboolnimada soomaaliya waxay hoos u dhac ku dhacday boqolkiiba ayay ahayd konton iyo afar dhibici afar bay noqotay waxaana sabab u ahaa dadaalka dowladda iyo dadaalka dadka international partnerski inoo ah ee dhaqaalaha iyo hantida dadkan la maalgeliyey iyo projectskii horumarineed interventionskii dadka laga sameeyey ayaa hoos u dhac aad iyo aad u weyn u suugiyey soo qorshaha horumarka qaranka afartii sanoo lasoo dhaafay inuu barfoom garaynayay oo wax badan ay kor u qaadayeenaan aan marqaati ka nahay waxaan u baahannahay inaan iska si layska kaanshado dowladda iyo baarti sidii loo qorshayn lahaa loo koordineed garayn lahaa arrimaha laga shaqaynayo si resiliensiga iyo waxa aan ka shaqaynayna ay mirodhal iyo impact ay u suubiyaan waxaan rabnaa inay dadka baartimiliska ah ayagana halkan jooga inay dowladda ku saacidaan howl kastay qabanayaan muhiimadda ay leedahay in qorshaynteeda iyo coordinationkeeda iyo monitoring iyo evaluationka ay leedahayna inaan ilaalinna si mashruuc kasta meeshii loogu talagalana oo ugu baxo in baktigii loogu talagalana soo u suubiya si loo qiimeeyo dublicathonna inuusan u dhicin oo wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo iyo iyo iyo bartinaskaba kor loo qaado ka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan beenabeen ayuu ahaa oo muqdisho ka furay kulan markaa maalmo socon doona looga hadli doono sidii hay-adaha dowladdu ay uga wada shaqeyn lahaayeen iyaga oo kaashanaya beesha caalamka sidii gurigan loo gaarsiin lahaa dadka soomaaliyeed ee la daaladhacaya saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada gaar ahaana roobabka mihigaanka ay saameeyay deegaano badan oo kamid ah koonfurta iyo bartamaha dalka markana saaxiibayaal waxaad ku dhawaataan xubintii wax ka bara caalamka oo todobaadkiiba mar aad ka maqashaan k n n todobaadkan waxaynu diiradda ku saaraynaa kagana hadlaynaa arrimo badan oo ku saabsan aynu ka garanayno qaaradda aasiya wariyahena burhaandiina ayaa qalinka u qaatay soona jeedine And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia. kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbaa joogtaan kusoo dhawaada xubinta wax ka bara wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan redio kulmiye toddobaadkana dhegaystayaal waxaan kaga hadli doonaa xubinteena qaaradda aasiya qaaraddaannu maanta ka hadlayna ee aasiya waa qaaradda adduunkan ugu dhulka weyn sidoo kalena waa tan ugu dadka badan aasiya waxa ay xuduud la leedahay qaaradaha afrika ee yurub sidoo kalena waxaa mara badaha badda cas badweynta hindiya basifika mediteraneumka badda madow badda kasbiyanka iyo bada kale sidoo kale qaaradda waxaa ku yaala ama mara wabiyo iyo harooyin waaweyn xuduudda afrika iyo aasiya u dhexaysa waa gacanka suweys taasoo ka dhigan in dalka masar uu yahay kan isku xira aasiya iyo afrika waxaana qaaraddu ay ka kooban tahay afartan iyo sagaal waddan oo madax bannaan saddex wadan oo ka mid a ah waddamadan waxay dhinacna ka yihiin qaaradda yurub tirada dadka qaaradda u dhashay waxay gaarayaan ku dhawaad afar dhibic bilyan oo ruux sida lagu sheegay tirakoob la sameeyay bishii sebtembar ee sanadkan taasoo ka dhigan in dadka adduunkan ku nool lixdan boqolkiiba ay qaaradda aasiya ka soo jeedaan dalka ugu dadka badan qaaradda aasiya waa shiinaha oo tirada dadkiisu ay gaarayaan in ka badan hal bilyan oo ruux waxaana ku xiga hindiya induneisiya ayaa kaalinta saddexaad ku jirta halka dalka bakistaan uu yahay kan afraad ee qaaradda aasiya ugu dadka badan dalka ruushka oo sidoo kalena ka mid ah saddexda wadan ee dhanna yurub ka tirsan ayaa ah kan ugu dhulka weyn qaaradda aasiya waxaana ku xiga shiinaha hindiya kasakhistaan iyo sacuudiga wadamada dhanna aasiya ka ah, dhanna afrika ka ah waxaa ka mid ah masar tunuusiya aljeeriya iyo morocco waxaa kaloo jira dalal loo yaqaana dunida carabta oo qaaradda ku yaala waana dowladaha carbeed buuraha himalaayo oo ah kuwa adduunka ugu dhaadheer ayaa qaaradda ku yaala waxayna xidhiidhsan yihiin laga bilaabo neebool ilaa shiinaha qaaradda waxaa loo qaybiyaa shan qaybood oo kale ah bariga aasiya koonfurta aasiya koonfur bari aasiya bariga dhexe iyo bartamaha aasiya isla sidaas ayayna dowladaha qaaraddu ay isugu xiran yihiin ururo ay ka mid yihiin ururka jaamacadda carabta iyo ururo kale ayaa qaaradda ka jira qaaradda aasiya waxaa soo maray maamullo kala duwan sida boqortooyadii ruushka oo ka talinaysa dhowr wadan oo qaaradda ku yaala qarnigii toddobiyo tobnaad boqortooyadii cusmaaniyiinta oo ka talinaysay bariga dhexe waqooyiga afrika iyo dalalka balkaniska qarnigii lixi tobnaad iyo boqortooyooyin kale dhacdooyinka la xasuusta waxaa ka mid ah ee ka dhacay qaaradda xasuuqii qaaradda ay ka geystay maangooliyiinta qarnigii saddexi tobnaad oo ay ku dileen in ka badan lixdan milyan oo ruux sidoo kale qaaradda waxaa ka dhacay dagaallo qaraar oo uu ka mid yahay dagaalkii carabta iyo yuhuudda dhex maray intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol kunyosagaalboqolsagaaliafartankii kaas oo galaaftay nolosha askar badan dagaalkaas oo mar kala qarxay dhammaadkii lixdamaadkii ayaa waxaa guul ka gaaray ciidamadii yuhuudda waxaana dowladihii carabta laga qabsaday dhul badan oo ilaahi haatan gacanta israa'il ku jira dagaalkaas waxa uu bilowday markii ingiriisku uu dal la israa'il uga dhawaaqay bariga dhexe gaar ahaana dhulkii falastiiniyiinta colaado kale oo ay ka mid yihiin dagaalkii sokeeye ee shiinaha dagaalkii ciraaq iyo iiraan kii ciraaq iyo kuweyt dagaalkii labada kuuriya dagaalkii fiyetnaam iyo dagaalo kale ayaa qaaradda ka dhacay hadda meelo ka mid a ah qaaradda weli colaad ayaa ka jirta waxaana ugu weyn dagaalka ka dhanka ah kooxda sheegatay khilaafada islaamka ee daacish oo ka aasaasan bariga dhexe iyo kan lagula jira ururka daalibaan oo isna ka socda waddanka afghanistan iyo dalka ay dariska yihiin ee bakistaan xagga dhaqaalaha haddaan eegno qaaradda aasiya waxaa ku yaala wadamada dhaqaalaha adduunka ugu horeeya waxaana si gaara ah carabka loogu dhuftaa shiinaha jabaan hindiya ruushka turkiga iyo koonfurta kuuriya warbixin dhanka dhaqaalaha ah oo dhowaan la daabacay waxaa lagu sheegay in hong kong ay tahay halka shirkadaha adduunka ugu badan ay degan yihiin waxaana lagu qiyaasaa shirkadaha xarumaha kuleh hong kong lixdan iyo siddeed boqolkiiba shirkadaha adduunka oo dhan laga soo bilaabo dhammaadkii sanadkii sagaashamaadkii ilaa labada kun laga soo gaaro dhaqaalaha dhowr wadan oo qaarada ku yaala ayaa kor u kacayay wax ka badan boqolkiiba sideed aasiya waa halka ay ku yaalaan dalalka hodanka ku ah khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka kuwaasoo u badan kuwa dunida carabta la yidhaahdo waxaana ka mid ah qatar kuweyt sacuudiga baxrayn cumaan imaaraadka carabta kasakhistaan turkmenistaan iiraan iyo brunee wadanka dekadiisu adduunka ugu mashquulka badan tahay oo qaaradan ku yaala waxaa loo aqoonsan yahay singabuur hadda qaarada waxaa ugu dhaqaalo badan shiinaha waxaana ku xiga hindiya turkiya iyo jabaan dadka arrimaha dhaqaalaha falanqeeya waxa ay sheegaan in dhaqaalaha qaaradda inta badan uu ku tiirsan yahay khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka dahabka kalluunka dalagyada la beerto gaar ahaan bariiska dalxiiska iyo qalabka ay warshaduhu soo saaraan dalka ugu wax soo saarka badan waa jabaan oo soo saara baabuurta adduunka ugu badan iyo kuuriyada koonfureed oo iina soo saarta qalabka ugu badan elektroniga ee adduunka xilligan laga isticmaalo sanadkii labada kun dadka taajiriinta ah ee lacagta badan haysta ee qaaradan u dhishay waxaa lagu qiyaasay in ka badan saddex milyan oo ruux xagga afafka haddii aan egnana qaaradda waxaa looga hadlaa luuqado badan waana qaaradda adduunka ugu luuqadaha badan tusaale waxaa loo soo qaataa lix boqol oo af oo looga hadlo waddanka induneisiya hindiya oo looga hadlo siddeed boqol oo luuqadood iyo weliba boqol luuqadood oo laga hadlo waddanka filibiin luuqadda ugu facaweynsa ee qaaradda looga hadlo waa afka carabiga oo dadka ku hadla ay gaarayaan laba milyan oo ruux xagga diimaha haddaan egnana dhulka qaaradda ay ku taallo waaba halka ay ku soo degeen diimaha samaawiga ah oo dhan waana halka ay ka soo baxeen ambiyadii ilaahay u doortay inay koonkan xaqa u horseedaan waa halka ay ku yaallaan dhulka barakaysan islaamka sida magaalooyinka maka iyo madiino iyo masjidka al aqsa diinta islaamka ayaa ah tan ugu badan ee dadka qaaradda ku nool ay haystaan waxaana ku yaalla dalka adduunka ugu muslimiinta badan oo ah induneisiya in ka badan hal bilyan oo ruux oo muslimiina ah ayaa qaaradda ku nool waxaana dalalka ugu muslimiinta badan qaaradda ka mid ah indunuusiya oo kaalinta koowaad ku jirta bakistaan hindiya bangaladesh sacuudiga iiraan iyo turkiga sacuudigu waa halka ay ku yaalaan dhulka barakaysan ee laga soo saaray nabigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ay sanad walba booqdaan malaayiin ruux oo muslimiina ah, halka dalka iiraan uu yahay halka shiicada ugu badan ay ku nooshahay dhowr waddan oo aasiya ku yaala sida hindiya ama dhulka hadda loo yaqaana bangaladesh waxauu islaam ku gaaray intii uu noolaa nebigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa qaatee kadibna waxaa ku faaftay khilaafooyinka islaamka ee isxigay masaajidda ugu faca weyn ee qaaradda ku yaalla waxaa ka mid ah xaramka oo magaalada maka ku yaalla masjid alquba oo magaalada madiina ku yaalla iyo masjid al aqsa oo ku yaalla magaalada qudus ee dhulka falastiin dalka shiinaha waa meesha ugu badan ee muslimiinta lagu dhibaateeyo loomana ogola inay si xor u cibaadaystaan dalka labaadna waa baarma oo xataa muslimiinta dalkaasi loo diiday inay ku noolaadaan ama dhalasho qaataan dhaqanka marka la eegana dadka qaaradda ku nool waa ay kala dhaqan duwan yihiin waxaana isku dhaqan eeg hadba sida wadamada ay dadkoodu asal ahaan isku leeyihiin xagga raashinka ama cunnada haddaan eegnana cunnada ugu badan ee qaaradda laga cuno waa bariis hase ahaatee dalal badan ayay caado ka tahay in laga cuno hilbaha xawayaanka xalaasha ahayn sida eeyaha doofaarka bisadaha jiirka ama dooliga iyo cayayaanka dalalka islaamka ahna waxaa laga cunaa raashinka xalaasha ah cayaaraha haddaan egnana qaaradda dal walba oo ku yaalla waxa uu leeyahay kooxo cayaaro waxaase jiray xiriir qaaradoo leedahay oo loo soo gaabiyo a f c ma jiro dal qaaradda ku yaalla oo weli ku guulaystay koob adduun hase ahaatee cayaartooyda kuuriyada koofureed ayaa heer wanaagsan ka gaaray cayaarihii adduunka ee sanadkii labada kun iyo labadii lagu qabtay waddankaasi koonfurta kuuriya iyo jabaan oo qaaradda ka wada tirsan cayaaro kale way ka mid yihiin ragbiga orodada feerka dabaasha fardafuulka iyo awrta la tartansiiyo ayaa qaaradan aad looga xiiseeyaa xubintii wax ka bara wadamada caalamka dhegeystayaal oo toddobaadkan aan qaaradda ahaasee ku egnay intaas inoo joogto tana toddobaadka dambe nabadgelyo umahadsan yahay waryahan oo nala socodsiinaya xubintii wax ka bara caalamka oo todobaadkiiba maraad ka maqashaan keenan toddobaadkana ku qaadaa dhegayna arrimo badan oo ku aadan qaaradda aasiya weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenan waad nagala socotaan dhegeystayaal sabirka ha ku noolo weli barnaamijka kulanka adegsanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii aynu eegnana magaalada dooxa ee magaala madaxda waddanka qatar waxaa ka furmay shir markaa u dhexeeya hogaamiyaasha dalalka khaliijka amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamaad aalatani ayaa waxa uu markaa furay eh, kulankan ay dalalka khaliijku wada yeeranayaan loogana hadlaya inta badan iskaashiga dalalkan ka dhexeeya si gaar ah ajandayaasha muhiimka ah ee kulankan looga hadlayo waxaa kamida ah xiisada colaadeed ee ka aaloosan bariga dhexe iyo xaaladda murugsan ee ka jirta gaza waxa uu markaa qaatay kelmadda furitaanka maadaama lagu martigelinayo magaalada dooxa dalka qatar amiirka dalka qatar sheekh tamim bin xamaad aratani waxuu ku eedeeyey israa'il waxa ay gaza ka wado inay tahay xasuuq bini-aadannimo aan loo meeldayeen sidoo kalena ay doonaysa markaa inay sii wado weli baabi-inka ah xilli kumanaanku ay markaa ku geeriyoodeen duqeymaha yahuuddu ay wadaan muddo ka yar dhowr maalmood isagoo ka hadlayay furitaanka kulanka dalalka khaliijka amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamaad alatani waxa uu markaa ku eedeeyey xukuumadda tal aviv ee yahuuda in waxa ay wadaan ay tahay inay ku far adeegayso israail xasuuqa ay ka wada gaza wuxuuna tilmaamay in arrintaa loo diiwaangelin doono dembiye dagaal oo la doonayo in maxkamadda dembiyada caalamiga ah iyo maxkamadaha caalamkuba inay markaa isha ku eegaan waxa ka socda gaza inay yihiin xasuuq aan loo meeldayin tani waa wax aan la aqbali karin ma aha mid la ogolaan karo beesha caalamku ma aha inay ogolaato dembiyadan dagaal ee ka socda gaza waxa gaza ka socda waa xasuuq muddo ka badan laba bilood ayaa lagu wadaa bambaanooyin waxa suuqa dadka reedka ee falastiiniyiinta ah tani ma ah mid la aqbali karo waxaa la dilaya wadnadan waxba galabsan israa'iil waxay wadaan xasuuqa caruurta iyo haweenka falastiin ayuu hadalkiisa raaciyey sheekh tamiim bin xamaad alatani amiirka dalka qatar oo ka hadlayay furitaanka kulanka hogaamiyaasha dalalka khaliijka ma garanayo sababta dalalka caalamku iyo beesha caalamkuba aysan uga hadlaynin dhibaatada lagu hayo caruurta iyo haweenka falastiin ma waxay raalli ku yihiin waxa israa'iil waddo ayuu yiri amiirka wadankaasi qatar alatani waxaa markaa jirtay in dhowaan muddo dhowr maalmood ilaa afar maalmood ah, ama shan maalmoodba ay ka shaqeysay xukuumadda qatar heshiis xabajoojin ah oo la dhex dhigay israa'il iyo dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin heshiiska wuxuu suuro in la isdhaafsado boqolaal maxaabiisa iyo sidoo kale xubno kala duwan sidoo kalena xabajoojin la sameeyo ilaa dhowr maalmood taasi oo nafis u noqotay dadka reer gaza oo muddo ku dhow ama muddo ka badan laba biloodba arkayay marka la eego dhibaatada duqeymaha aan loo meeldayn iyo tacdiyada kaga imaanayay milatariga yahuudda waxaa burburay joojintii ay dhinacyadu gaareen kowdii bishan oo ku beegneed marnimadii jimcada ahayd iyadoo oo markaasi la arkayey in israa'il durbaba ay bilaabeen duqeymo aan loo meeldayin oo ay ku bartilmaameysanayeen koonfurta iyo sidoo kale bartamaha khaza iyo waqooyigaba taa oo lagu baabi'iyey barayada iyadoo dhowr maalmoodoodu qiimaha ay socdaanna la aaminsan yahay inay ku dhinteen boqolaal ruux oo kamid ah dadka rayidka ee falastiiniyiintan waxba galabsan heshiiskan ay hore u wada gaareen ee xabajoojinta dowladda qatar ayaa soo qaban qaabisay amaba ka shaqaysay iyadoo haatan rajo wanaagsan ka qabtay mar kale in la gaari karo joojin rasmi ah sheekh tamiim oo ka hadlayay shirka dalalka khaliijka waxa uu tilmaamay in eh, markaa loo baahan yahay in la cusboonaysiiyo heshiiskan joojin joogto aana ah la gaaro si loo helo eh, dadaalo ku aadan in la istaajiyo xabadda iyo duqeymaha lagu haya dadka reedka ee falastiiniyiinta isagoo sii hadlayay amiirka dalka qadar sheekh tamiim bin xamed alataani waxauu yiri waxaynu sii wadi doonaa dadaal weliba oo suuro gelin karaa inaynu dejinno xiisadda ka aloosan bariga dhexe iyo gobolka waxaynu u baahannahay inaynu qaadanno doorkeena ku aadan inaynu furino suurtagalnimada in la gaaro xabajoojin rasmi ah taa oo lagu joojin karo gardarada iyo duulaanka lagu haya dadka rayadka ee falastiiniyiinta ayuu hadalkiisa raaciyay hogaamiyaasha dalalka khaliijka oo ay ku jiraan hogaamiyaasha dalalka baxrayn imaaraadka carabta sacuudiga cumaan kuweyt ayaa isugu yimid shirkan iyadoo shirkan sidoo kale lagu casuumay eh, markaasi madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan waxaa shirkan la rajeynayaa sidoo kale inay soo saaraan bayaan lagu cambaareynayo dhibaatada iyo xasuuqa lagu haya dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta dhinacyaduna waxaa la sheegayaa marka inay si adag uga hadlayaan eh, marka la eego eh, shirka dooxa ugu furman dalalka khaliijka oo ay iyagu markaa eh, ku cambaareynayaan dhibaatada lagu haya dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta inkastoo cambaaraynaysan wax badan ka tarin sida la aaminsan yahay maadaama xasuuq ba-an uu ku socdo dadka rayidka ah ee falastiin dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda u k james claverley ayaa tagay ruwanda si uu markaa u saxiixo heshiis kale oo cusub oo la doonayo in dadka maangelidoonka ah ee ingiriiska ku nool loo diro dalalka afrika kadib markii maxkamadda sare ee u k ay joojisay ama ay laashay gabi ahaanba go-aankii xukuumadda rishi sunak ee u k ay ku doonaysay in kumanaan kun oo ka mid a ah dadka maangelidoonka ingiriiska jooga in laga qaado wadanka laga saaro loona daabulo dalka ruwanda qorshaha dowladda ruwanda waxa uu yahay markaa inay kala shaqeyso u k istraatiijiyada la doonayo in lagu dhimo tirada dadka ee markaasi magangelyadoonka ah ee muhaajiriinta ee u k ku nool oo la doonayo in laga saaro walow aan la ogeyn siday arrintan ku suuro geli karto maxkamada sare ee wadanka u k ayaa bishii lasoo dhaafay gebi ahaanba waxay meesha ka saartay marka la eego qorshaha xukuumadda u k ee rishi sunaag xukuumaddiisa ay ku dooneysay in kumanaan kun oo kamid ah dadka mangelidoonka ah laga saaro wadanka ingiriiska waxaana maxkamad sare arrinta ay ku tilmaantay mid markaa jebinaysa sharciyada caalamiga ah ee dadka muhaajiriinta iyo mangelidoonka iyo xuquuqda bini-aadanimada aynan suuragal ahayn in dadka laga qaado u k lana geeyo dalal markaa aanay ka heli karin nolol ku filan iyo mustaqbal markaa ifaya oo ay ka dooneen ka helaan dalalka maadaama ay kasoo tageen dalalkoodiina oga soo carareen markaa colaad ruwanda waxay aad ula socotaa arrimaha jira waxaynu doonaynaa inay si qoto dheer u egto xuquuqda dadka muhaajiriinta ah kulamo ayaynu la yeelan doonaa dhinacyada xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda si aynu kala shaqeyno arrimaha maangelyadoonka wasaaradda arrimaha gudahuna waa ay kala shaqeyn doontaa ayuu yidhi claverley wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka u k lama oga sidii ay ku suurgali karto siyaasadda xukuumadda u k ku doonayso in markaa kumanaan kun oo ka ah dadka maangelidoonka laga saaro wadankaasi u k dadkaana la geeyo dalka ruwanda oo horey ay u diiday maxkamadda sare ee wadanka ingiriiska weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan ka yarana nagala socotaan saaxiiba fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network heystii lahasho ayaad maqlaysaan waxaa ku luqeynaya fanaaniinta axmed nuur jaango iyo saraad cabdulley waxay dhaxtaalka barnaamijka kulanka ka ereen warbixino kale heese kale inoo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystaan xubintii maanta kor maxaa dunida ka dhacay ee faraax axmed ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo talaadaha ah. taariikhdan waxay ku beegan tahay shanta bisha diseembar sanadkuna waa laba kun waa maalinta saddex boqol soddon iyo sagaalaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo lix iyo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afar iyo soddonkii ciidamadii dalka itoobiya iyo talyaaniga ayaa ku dagaalamay magaalada waalwaal ee ku taala xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo itoobiya maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii madaxweynihii xilligaasi ee maraykanka georgi howen bush ayaa amray in soomaaliya loo soo diro siddeed iyo labaatan kun oo askari oo maraykan ah xilligaasi dalka waxaa ka jirtay macluul ka dhalatay abaartii cagabararka maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo toddobadii dowladdii gaarka ahayd ayaa xayiraada ka qaaday garoomada iyo dekedaha gobolka shabeellada hoose oo sanadkaasi la saaray maanta oo kale sanadii labadii kun afariyo tobankii ilaa iyo toban ruux ayaa ku geeriyootay qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay maqaayad ku taala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maanta oo kale sanadkii labadii kun sideed tobankii maraykanka ayaa sheegay in soddon sano kadib ay dib u furayaan safaaradooda soomaaliya maanta oo kale sanadii hore ee laba kun labaiyo labaatankii ciidamada dowladda ayaa al-shabaab ka qabsaday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe maanta oo kale sanadii kun saddex boqol sagaaliyo afartankii ilaa iyo shan boqol oo ruux oo yuhuud ah ayaa lagu dilay magaalada nuremberg ee dalka jarmalka waxaana loo yaqaanaa dhacdadii dhimashadii madoobeyd maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afartii markab dagaal oo dowladda jabaan ay lahayd ayaa burburiyey markab kale oo nooca dagaalka ah oo ay lahayd dowladdii xilligaasi ee ruushka xilligaasina waxaa socday dagaalkii ruushka iyo jabaan maanta oo kale sannaddii kun sagaal boqoliyo kontonkii ciidamo shiinaysa ayaa qabsaday caasimada dalka kuuriyada waqooyi ee pyunyan ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun saddex tobankii madaxweynihii hore ee koonfur afrika nelson mandela ayaa geeriyooday guud ahaana waa egeynta xubintii maanta oo kale markaana dibmidug uga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa mahadsan tahay farxan ula socodsiinaysa xubintii maanto kale maxaa dunida ka dhacay oo qayb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale haddii aynu xaalad halis ayaa ka jirta qeybo ka mid a haza gaar ahaana waqooyiga waxaa soo warinayaa in markaa banaanka ay daadsan yihiin isbitaal ee ku yaala falastiin gaar ahaana waqooyiga gaza isbitaalka oo lagu magacaabo kamaal adwan hosbitaal waxaa laga saaray dadkii rayidka ah ee dhaawacnaa iyadoo ay weerar ku qaadeen ciidamada yahuuda oo hareereeyey lana wareegay xarumihii caafimaad ee ku yaalay waqooyiga ghaza afyeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee gaza ayaa u sheegay warbaahinta aljaziira boqol ruux ayaa ku geeriyootay duqeymaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda afratik saac lasoo dhaafay in ka geysteen qeybo kamid a ah gaza sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka wasaaradda warfaafinta ee wasiirka wasaaradda warfaafinta ee falastiin dhanka gaza ciidamada israael waxay qabsadeen gudaha isbitaalka waxay la wareegeen gabi ahaanba isbitaalka waxay ka saareen dadka rayidka ah ee ku sugnaa waxay wajahayaan xaalad adag rasaas ayaa lagu furayaa dadka gudaha isbitaalka ku jira ayuu yidhi muniir albursh oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee falastiin gaar ahaana dhanka gaza waxa uuna kula hadlay bannaanka isbitaalka kamaal adwaan lagu magacaabo ee ku yaala waqooyiga khaza waxaa ku jira isbitaalka dad dhaawaca oo bukaano ah oo aada markaa u dhaawacan halisna qaba qaarkood dhaawacyo halis ah waxa wajahayeen xaalad adag ah waxaana handadaya ciidamada gudaha usoo gala ee yuhuudda oo isbitaalka la ayuu warbaahinta u sheegay sawiro lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay markaa qaar kamid mid ah dadka dhaawacyada qaba oo wadooyinka daawooyin lagu sameynayo xili laga saaray isbitaalka welina ay sii wajahayaan rasaas ay mararka qaar ku furayaan ciidamada yuhuudda waxaynu wajahaynaa xasuuq bini kii ugu darnaa ciidamada israa'el waxay gudaha u soo galeen isbitaalka kamal adwan waxa ayna xasuuqeen dadka rayidka ah ayuu warbaahinta u sheegay agaasimaha guud ee markaasi wasaaradda caafimaadka ee falastiin danka gaza waxaa sidoo kale sii xoogaysta duqeymaha ciidamada yuhuudda ay sameyneen xili saacadii ugu dambeeyey ay soo saarayeen ciidamada yuhuuddu digniino ku aadan in dadka laga saaro markaa deegaanada ay ka mid yihiin khanyunis iyo magaalooyin kale oo ku yaala gaza inkastoo arintaa aysan suuragal ahayn maadaama dadku aanay garanin meelay aadaan meel walbana ay ku duqeynayaan diyaaradaha dagaalka yuhuudda markana dhegeystaas kusoo dhawaataan xubintii kalama waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane u duceeyey allay leedahay aryaadhaha kale maanay waa la soo socdaa kowdhe wax la soo sidaa lama dhe samir yeeldha weligii ha fuduudaan abdulow mu'aawon shamuuriyan badandallah wedeleta waar sanadka cusub inuu soo socdo waanu ognaho maalmo kooban baa ka hadhay war mar hadii naloo sheegay in wax la soo sido ma iska sugaynaa ma meesha ku kala tagno war meel kale la aadeena waxaa la yidhi ma soconnaa ah, ah. war madaxweynuhu marnuu sheego wuxuu yidhi maalmihii waxnaa way soo socdaan warwar ma haysaane macawiisleydi lalahaa waayahan waa soo socdaan maanta waxaa lagu soo bandhigay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan cali jaytoo macawiisleydaa la hadlayna wuxuu yidhi hadday hawlikow tahay nimay ku hartay howlu haysaa maqli jire hoolelkiin huraan horan iskuhaanadiye waleeri warshaabkii ku haray aagga jicibow iyo aboorrey wadnahay farta ku hayaan waana qulquleena la yidhi sababtoo ah waxaa gaaray aaggaasi ciidamada gorgor oo ay la socdaan qaybta aad ee xoogga dalka iyo askar badanoo macawiisley ah waxaana la yidhi jiinka webiga gobolka hiiraan shabaab maalmaha waa laga sifaynayaa waar shabaabkiimkama waxay ka maraysaa fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo <laughs> inuu era doonantaa wiyaay wadnahay dhagle bug bogbog wadnahaydhagle warkalamaane waxaa la yidhi eh. shabaabkii waali jiray waabiyaa helaye cali eh. jeyte goortuu wajahay waa yararaha go'aye eh. ku dhacay bay hadeer wayda la hayaane shacabkoo caraysani warmaha jeerku wada boobiye ciidamada wanaagsani hadday guula ka wataane meydkooda waatii la waray jiinka webigiiye wadnaha dhagle baa la yidhi oo walaahiya ah. aryaanaha samigay cabdulana wuxuu yidhi shabaabow howgeed fuusha yaya godgaasha walaaguunaan adaa gaartaan geedfuushaayaaya godgaasha walaaguunaan adaa gaartaan war wali kaaleeray gaagaabyal gafuur hume inteed galaysi waa la gubaa godkaad gashin warkalamaanay war mahaysiine baarlamaanada soomaaliya ayaa go'aan soo saaray war labadii gole baarlamaanka miyaa kulmay war dalku waa hal baarlamaan waana laba gole buda warya kii koonfur galbeedna inta ka hilmaanti oo oh, dowladda buntland baarlamaankeeda cid qarinka dhaa ma jidho waar walla weynay baarlamaan mooyaane meedin guurta kursiba lahayn inbow baarlamaanka hirshabelle ma guuriguuro war doorashada baarlamaanka galmudug sooma dhowa hadda waa sanadka dambe agah war hadda go'ooyin baarlamaanka jubbaland xaggee uga tagteen waryaae wax markii la yidhaaba wa isla waalan jirteene magaalada muqdisho waxaa ku shiray guddoonka baarlamaanada maamul goboleedyada mid kastaa calankiisa muu waa ruuxu maqaarad baa anugu yaabaya war horta meeqa calan meeqa caasimad meeqa madax meeqa xil iyo meeqa dowladood baanna war horta calanka geeda macruufu agaar iyo gaduud ihin dagaliga tatafajiigu igawale markaas ictiraaf laga rabaa warba waxaa madax iyo calan la tiriyey eh. hadda hal shacab bay xukumaanin war dalku waa federaale eh. baarlamaanada maamul goboleedyadu waxay ka shireen eh. arrintan dhammaystirka dastuurka waxayna dhaheen wax talaa iyo wax gudiyaahoo nalaga siiyey ma leh ilaa haddana qayb kama ihin waana diidnay shirka baarlamaanka federaalku ay naga waceen mas-uuliyiintu warkalamaane waxaan idiin weydiiyey sawtiila lahaa talada dowladnimada iyo kala dambayntu waa jaranjaro iyo kala heer waxaan sulax qasan waa maxay aryaadhaha ma ahaasoo kale mugay marayso waxaa la yidhi dadyaadal waa la diidaayo dangaaraha la doonayaa dadyadal waa la diidaayo dangaaraha la doonayaa warkalamaana war mahaysaana nin caaqilaha waxaa la su'aalay xaaladda soomaaliya meesha ay ka toosi la'dahay iyo dhibaatada ugu weyne haysata wuxuu yidhi wax walba waxaa ka daran dadka soomaaliyeed siyaasigooda iyo shacabkooda waxay ka siman yihiin shaki iyo walaac ay la nool yihiin is-aaminaaduna waa ka maqan tahay hadda siyaasaduna waa ugu daran tahay oo wuxuu yidhi siyaasigu markii uu arko howl socota intaan la soo gaarin meeshii isagu uu ku lahaa ayuu inta shakiyow carrada dhan ku firinbiqleeyow dagaal iyo colaad abuuraya war lanfaylisuufar ebaa walili weyddiiyey kheerka haddaayaymaha degdegaa arrantu may ka eri korta markaasa may eray adii aano oo manyafuulkaha maraayaan ambuulishamuure oo madaskiinbad badaaso kurong waar walla weynay anigu yaabaya miyaa khakhaayirteen warba buufiskiinu saddexi jir maray hayo miyaanad ogayn warkalmaanay waxaa la yidhi kala shakiga soomaali waa dabeecaddeeda waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee laga sheegayna waxaa kamid mid ah waxaa layidhi qofka soomaaligaa marka taleefonka uu ka soo waco saaxiibkiisa isan maalmahan is arkin intuusan qaban ka hor ayuu shakinayaa kadib wuxuu leeyahay tolow hebel maanta muxuu ii soo wacay muxuu ii sheegi rabaa muxuu damacsan yahay waa maxay ujeeddadu muxuu ii weydiin rabaa waxaa ka daran ardayda waxaa layidhi marka arday uu arday kale u yimaado ee uu qalanka wax kula qoranayo wuu ka shakinayaa wuxuu leeyahay uu qoranayo maqish imtixaankii uu helaybaa siyaasiyiinta haba sheegin taas waxaa ka daran shaqaalaha dowladda iyo kuwa hay gaarka ah haddii mushaarka wakhti hore loo soo diro way shakinayaan waxay leeyihiin mushaarka bishaan waa la soo hormariye maxaana damacsan yahay bishii dambe mayaa la goy rabaa shaqo cusub maa soo korortay howl miyaa naloo diri rabaa maxaa laga wadaa labadii shukaansigii ka dhexeeyey isguursan rabtana waxaa layidhi midkood markuu sheekada guurka soo hadal qaado kan kale wuu shakinayaa maxaa soo kordhay maxaa la boobsiinayaa yaa la gaadi rabaa hoos buu difaac ka gelayaa hallayid marka gaariga beelka la saaran yahayna qofka markuu kan kala salaamo salaanta wuxuu ka qaadayaa hallayidhi isagoo shakisan oo isdhahaya salaanta kadib qofkan muxuu soo wadaa muxuuse ku weydii doonaa bahashuna meel kasta ay gashay ugu dambayn haddaan wadaadada eegno waxaa layidhi shiikh masaajid khadiib ka ah hadduu arko nin shakli culimo leh oo masaajidka soo galay wuu shakinayaa ma masjidka alala wareegi rabaa maxaa soo kordhay shiikhan xagguu ka yimid muxuu sidaa yaase soo dirsaday uu qalbiga iska leeyaha layidhi qalbiga war fahmin waxaa hore loo yidhi caanagadooys ma jecla war adigana way kaa maqantee waxaa la yidhi martida hore martida dambe ka naxdaa war maahmaahadan inkudheelana wangadawehelkamamas jeelaleeri war kala shakiga soomaalida idinkaga dhegan tahay dad baa hortiin fahmay oo ka ganacsada waxayna dhaheen waxaan dawaynaa shakiga walaaca hurdala'aanta istarayska isla hadalka iyo waswaaska war waxaa layidhi dadaaba waxay mushaar ku qaataan waa feecan tahay wax walbana waa samayn kartaa inay dadku yidhahdaan subax kasta warba hadii soomaalida kuwaasoo kale faan bay u taqaanaa shilin kuma bixiso warkalamaanee waxaa la yidhi soomaalida maanta waxay u baahan yihiin qofka tala oo uga sheekeeya kana dhaadhiciya qof kastoo soomaali ah waxa uu isagu yahay aho ewalaa hore loo yidhi ama tala keen naqo ama tala raac naqo war siyaasi ilinja moongala dhihi jiro kenyaati hadda ka u qaabilsanaa dowladda kenya shirkii soomaalida embagaati wuxuu yidhi soomaalidu waa inay muraayad hor tagtay sababtoo ah muraayadu qabkama muujisa iyo damacee salaxday muujisaa iyo qofku suu egyahay war waxaa kaloo la yidhi iska dhigidda waxa aad u dhalandhibiya waa howle marunbaad dhabtii noqonaysaa ruuxa dhaladkaaga xubintii kalana ad maqlayseen gudahaan wanaagtan dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen ka heran gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesuu ku luuqeeya fanaanka cumar dhowle geesi iyo halinta barnaamijkan kulmi doona nabadgelyo